alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd albaab alraabicu fi اlcibaadaat alfaslu اlawalu fi اطahaara waxaynu bilownay kitaabka qaybtiisii afraad haddaynu qaybtii koowaad ee caqiido dhammaynay qaybtii labaad ee aadaabtana dhammaynay qaybtii saddexaad ee akhlaaqda dhammaynay qaybtii afraad oo cibaadaadka ku saabsanay ayaynu bilownay qaybtaan bilownay iyo qaybta dhiman waa ka badan yihiin saddexdii qaybeedan soo maray albaabu araabicu baabkii afraad fi lcibaadaat caabudiddii eebbe la caabudayay gudaheeda ayuu baabkan ku saabsan yahay alfaslu alawalu baabka afraad fasalka ugu horeeyana fi tahaara cibaadadu meeshay ka bilaabanaysay tahaarada laba qaybood mid waa jirka iyo dharka oo la rufo waa miduu ka hadlayo midna waa nafs oo shirkiga iyo nifaaqa iyo kibirka iyo cujbiga iyo cudradaa waaweyn naftood laga hufow alfaslu lawalu fasalkii hore fi tahaara ahaarada gudaheedii buu fasal yahay wa fiihi fasalkan koobaad gudihiisa halaathu mawaadiin saddex maada ayaa fasalkan gudahooda looga hadlayaa almaadat lwudaa maadada hore ama qeybta hore fii xukmi tahaara tahaarada xukumkeeda xukumkaa gudihiisa ayuu ku saabsan yahay wa bayaaniha bayaani tahaara tahaaradii oo la caddeeyo ayaa maadada koobaad ku saabsan tahay kow xukmuhaa xukmu tahaara tahaarada xukunkeeda muxuu yahay atahaaratu tahaaradii waajibatun mid waajibtay wey bilkitaabi qur-aanka ayaa inay waajib tahay caddeeyey wasunna xadiidkii nabigana waa caddeeyey qaala tacaala eebbaweyne wuxuu yidhi wain kuntum haddaad ahaataan junuuban kuwa janaabo qaba haddaad ahaataan sababka janaabada waa laba wer ixtiraamiyo inay shaawo kaa timaado iyo inaad haweeniyo waxaad la kulantow fadaharuu fain kuntum haddaad ahaataan junuban kuwa janaabo qaba fadaharuu qabaystow faqaala waxaa kaloo seeba yiri casakaadka addoommada waja la weynaaye wasiyaabaka dharka aada qabtid fadaahir dharkaaga daahiri waqaala waxaa kaloo seeba yiri subxaana eebla aan badnaaye ina allaaha eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay atawaabiin kuwa towbadkeenida badan ee gafkay galaanba eebba uga noqda ayaa eebba jecel yahay wa yuxibu waxaa kaloos eebba jecel yahay almutatahiriin dadka isdaahiriya ee naftooda iyo dharkooda iyo gogashooda iyo gurigooda aan nijaaso u ogolayn dadkaasaa eebba jecel yahay waqaala nabigana wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye miftaxu salaa salaada furaheeda aduhuur in horta laysdaahiriyo oo tukashada baharaa ka horeysa waqaal waxaa kaloos nabiga yihi laa tuqbalu salaatu salaad lama aqbalo bikayri tuhuurin isdaahirin la-aanteed lama aqbalo waqaal waxaa kaloos rasuulka yidhi aduhuuru isdaahirinta shadru liimaan salaada barkeed wey oo iimaankii salaad lagu wado aduhuuru isdaahirintii shadruliimaani salaada barkeed wey wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum salaadii baa lagu waday sidana tuhuuru shadruliimaan oo dahara qaadasho iyo tukasho labadaasaa salaadu ka kooban tahay intaba xukunkeedii waxaad ogaatay tahaarada xukunkeeda inuu halis yahay oo qur-aanka iyo xadiidka ay labadaba caddeeyeen kolka xukunkeeda way ku sugnaatay kitaabka iyo sunnada labadaba laba bayaanuhaa bayaanu dahaara dahaaradii caddaynteeda adahaaratu qismaan ahaarada laba qayboodu daahiratun ahaara muuqata iyo wa baatina mid aan muuqanee gudaha fa tahaaratu tahaaradii albaatina gudaha ku saabsanaydeen muuqan iyo tadhiiru nafsi naftii oo la hufo oo la daahiriyo min aahaari dembi dembiga raadkiisa laga daahiriyo iyo walmacsiya jafka iyo gardarada la galay oo naftii laga daahiro wey sidii looga daahiriya waa sida wadaalika daahirinta nafta oo dembiga iyo macsiyada laga daahiriyana bitawbati eebba u noqosho wey asaadiqa towbadii runta ahay maxaa laga towbad keenaya min kulli dunuub dembiyaal dhammaantood baa laga towbad keenaya iyo walmacaasi casinee ballacaasiya labadaba sidoo kale wa tadhiiru lqalbi qalbigii oo isna la daahiriyo la dhaqow maxaa qalbiga laga dhaqaaya min akdaari shirki shirkiga qurunkiisa oo eebbiya un wax la wadaajiyo waa qurun qurunkaasaa qalbiga laga hufaaya iyo washak caqiidada inaad shekisidna waa laga hufaaya waalxasdi inaad uxasadid waalxiqdi inaad wax cuqdo iyo u xuma u qaadid waalghilli dhagar iyo waalkishi khiyaano iyo waalkibri isla weynaan waalcujbi isyaabgeyn waalriya istustusid iyo wasuma ismaqalsiin intaasaa laga dahiraya amraad ulquluub baa layiha intaynu tirinayba jirka meesha ay ka galaan waa qalbi qalbiguna waa meeshii ugu qiimi badnay jirka basharka ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu noo sheegayey wuxuu yihi ina fi ljasadi mudqa idaa salaxad salaxa aljasadu kuluhu waidaa fasadad fasada aljasadu kuluhu alaa wahya alqalbu xibintaasaa jirka ku jirta xibintii qalbigay noqotay cuduradan qalbigay galaan kolka fii quluubihim maradun lagu leeyahay cuduradan wey kolka markay cudurada qalbiga galaan kuwaan ay galaana qofkii waa u dhammaatay kolkaa in qalbigii lagala dagaalamo wey fatadhiiru lqalbi qalbiga daahiriintiisii min akdaari shirki eebba wax la wadaajinta qurunkeeda laga daahiriyo washaki xaqoo la shakiyana laga daahiriyo walxasadi ummadda rabbi waxa siiyey oo la xasho waxaa eebba siiyey laga xumaadana laga dahiro walxiqdi wuurgumaarki iyo utunti iyo calool kuhayntiina laga daahiriyo qalbiga walghilli dhagartii laga daahiriyo walkishi khayaanadii laga daahiriyo walkibri xaqdiidadiiyo isla weynaantii iyo dad xaqiridii laga daahiriyo walcujbi isyaabgelintii wariyo waxis aragsiintii wa sumca waxis maqalsiintii wadaalika sida intaa qalbigii looga daahirinaayo wa bilikhlaasi daacadnimo oo ilaah weyne waaxidka saacad loo noqdo walyaqiin runta oo lagu socdo waxubilkhayr wanaagoo la jeclaado walcilmi dulqaadka iyo wasidqi run sheegidda iyo watawaaduci istajinta iyo wa iraadati wajhillah waxaad samaysidoo adeebba weyne wejigiisii la doontid adan sabab kale iyo dan kale kalahay wa iraadatu wajhillah eebba weyne wejigiisa wejigaa doonidiisii tacaalaa korahaye bikulli niya niyayaal dhammaantooda eebba loo niyoodo iyo walacmaal camalyaal asaalixati ee suuban intaa tahaara nafsiyaa la yihaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaahaw wa tahaaratu isdaahirintii muuqaalka korana iyo taas waxaa wey tahaaratu lkhubsi waxa xun oo layska daahiriyo wa dahaaratu alxadath waxaa kaa yimaada oo layska daahiriyo oo fa dahaaratu lkhubsi xumaha iska daahirintoodii takuunu waxay ahaataa biisaalati najaasaat nijaasayaal juulintooda korkaaga hadday ku taal dharkaaga ku taal gogoshaada ku taal nijaasadii waa in la zuuliyo bilmaa-i lagu zuuliyo bihi adahu ee daahirka ahaa min libaasin min libaasi lmusalli kan tukanaya dharkiisa in laga daahiriyo ma badanihi badani lmusalli ka tukanaya jirkiisa in laga daahiriyo wa makaani salaatihi ka tukanaya meeshuu ku tukanayo ayaa intaa laga daahirinaya wixii nijaasa kubdi baa la yihi wa dahaaratu alxadath wayse la laga daaharo qaatana haya alwuduu la weyse qaato wey waalguslu la qabaysto wey watayamum la gagabaysto wey wixii kaa yimaada xadahana intaana laysaga daahiriya nijaasiya waxaasoo dhanna sidii hore wey wa tahaaratu alxadath xadadka daahirnimadiisii wahya waxaa xadadee kaas yimid adiga ee ku soo dariyey iska daahirintoodii alwuduu weyse qaadasho wey waalguslu qabaysasho wey fatayamumu gagabaysi wey inta maadadii koobaadu almaadatu thaaniya maadadii labaad waxaa weeye fii ma takuunu bihi tahaara maxaa lagu daahirsadaayo lagu daaharo qaataa laba shay wey waxaa lagu daaharo qaato waa biyihii caro wey yaa bay leeyihiin biyihii carada waxaa weeye biyihii carada basharka markii la abuurayey asalka hore carra laga abuuray waa abulbasharu aadama ayaa waxaa laga abuuray caro intii aadama ka sokaysay awlaadiisii ana iyaa laga abuuray labadaa aslan layska abuuray labadii baa lagu dahara qaataa almaadatu haaniya maadada labaad fii maa maxay takuunu ahaata bihi maaga adahaaratu in laysdaahiriya maxaa lagu helaa oo laysku daahiriya jawaabtii waxaa weeye adahaaratu isdaahirintii takuunu isdaahirini waxay ahaataa bishay-ayni laba shay yaa laysku daahiriyaa kow shaya koowaad almaa-u lmudlaqu biyo la idlaaqeen biyo waa inay magacoodu biyo taagan yahay maxaa laga idlaaqay min idaafatin laasimatin wa sifatin baariyatin labadana laga idlaaqayo idaafo laasima maa u werdi haddii la yihaa oo wax biyihii loo ilaafaynayo ay jiraan waxaa rabaa maa keliya in magcu yahay ilaafa ayaan la jirin ama sifa baariye ah maa-un mutanajisun maa mutagayirun maa-un mukhtaliitun sifana waa inaan laga daba keenin ilaafana waa inuusan lahayn magcu waa inuu mudlaq yahay sidii eebaba qur-aankiisa wa anzalnaa min asamaa'i maa-an dahuuran idan maa waa inuu magicii taagan yahay umaan wax ku jiraan la arag haddii magacii wax ku darmaan biyihii barax haddii la yihaa magacii isbedelay arag waxbaa lagu daray waxaa maha guudiyeen maha caddaa maha madoobeeyeen magacii baa isbedelay barax ku noqday haddii kale hil baa lagu kariye fuud magacii waa isbedelay iyo waa yihiin laakiin fuud baa la yihaa kolka fuud iyo barax iyo wurdi iyo waxaa la rabaa magaca inuu biyo u taagan yahay kolka magacu biyo taagan yahay ayay biyahaasi wax daahirayaan taisku daahirin kara almaa-u biyo almutlaqu magacoodii in la idlaaqeen biyonimo waxba lagu darin wahuwa maa mutlaqa waxawe albaaqi biyihii ku baaqi ah een wax kale ku darmin calaa asli khilqatihi khilfatilmaa biyaha sidii eebba u abuuray asalkeedii korkeeda yay baaqi ku yihiin bixaysu siday biyuhu yihiin lam yukhaalidhu uusan biyihii dheehin shay-un waxba yanfaku uu ka fakan karaayo biyaha canuu shayga xaggiisa haaliban sida badan najisan kaana waxaa biyaha ku darmay nijaasan noqoya aw daahiran daahir noqoya wadaalika biyihii mudlaqa ahaa ee laysku daahirin karay ka miyaahi l aabaari ceesha biyahoodii wey waalcuyuuni ilayaalka burqada biyahoodii wey walawdiya waadiyaalka qulqula marka roob gudoo biyahooda wey walanhaar webiyaalka biyahoodii wey awdiyadu waa tog anhaarna waa webi wahuluud barafkii adaa'iba ee dhalaashanaa wey waalbixaaru lmaalica biyihii badee dhanaanaa wey intaasoo dhanba waa ma mudlaqa ah oo daahira layskuna daahirin karo liqowlihi tacaalaa eebba weyne hadalkiibaa u daliila wa ansalnaa dejinay min asamaa'i kor maa ambiyaanka dejinay maasoo tahuuran daahira wey wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naharis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi almaa-u biyihii tahuurun kuwa daahiro wey ilaa intagayar inuu doorsoomo maahaane ilaa intagayar inuu doorsoma maahaane riixuhu urkiisa aw tacmuhu dhadhankiisa aw lawnuhu midabkiisa waxa midabkiiyo dhadhankiiyo urkii dooriyeyna binijaasatin nijaasa sababteed uu midabkii la doorsoomo ama dhadhankii la doorsoomo ama urkii la doorsoomo nijaasadaasoo taxadusu ku dhacday fiihi filma biyaha gudahooda ku dhacday kolka labadii laysku daahirin jiray mid kaawo kii labaad asaciidu caro adaahir ee daahira kolka saciidku caro waa ka badan yahay falam tajiduu maa watayamamuu saciidan maa sacida calaa wajhi ilardi dhulka korkiisa waxaa fuula u dhanbaa noqonaya laakiin carre haddii la heli karo caradaa lagu bilaabanaya haddaad carro weynayna wixii kale agtaada yaalla derbiyaha iyo dhagaxa waa lagu daharo qaadanaya asaciidu addaahiru dhulka korkiisa wixii fuulay ee daahirka ahaawe wahuwa saciidkuna wajhu lardi dhulka wejigeedaan korow gudaheed iyo baatinka maaha qarnada wejigeeda kolow adaahiratu ee daahirka oo min turaabin caraa aw ramlin bacaada aw xijaaratin dhagaxa aw sadikatin caraseela liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi jucilat waa la yeelay liya aniga rasuulka alardu magacoo dhan baa intii soo gala daliil yaab low jucilat liya alardu dhulkii waxaa la iga yeelay masjidan wa tahuuran meel lagu tukadii wax lagu weyse qaata labada tahuurnimadii waxaa wey waa lagu janaaba hadday tahay waa la gagabaysanaya nabad janaabadii waa kor noqonaysa xadad iyo weyse la-aan hadday tahay waa la gagabaysanaya ka gadaalna xadadkii waa kor noqonaya masjidna tukashow kolka waxyaalaha ummaddan eebba ku kooban yihi waa deeq gaara oo rabbi galladaysay ummaddaana ku galladaysay in loo ogolaaday meel alla meeshii wakhtiga ugu galaba in ay ku tukan karaan iyadoyan ummadihii hore loo ogolay inay ku tukadaan meelaan masaajid ahayn marka waa khasaa'istii nabiga iyo ummaddiisa la siiyey jucilad waxaa la yeelay liya aniga rasuulka alardu dhulka oo dhan inta qayb uu yahay dhulka ayaa masjidan meel lagu tukada layga yeelay iyo wa dahuuran mid lagu dahaaro qaato wayakuunu saciid wixii dhulka korkiisa fuulay wuxuu ahaadaa mutahiran mid wax dahiroo la isticmaala goorma cinda faqdi ilmaa biyaha marka la waayo waad biyo weyn caraa kuu taalla aw cinda alcajzi ma adan waayin biyihii waad ka daashay sida looga caysiye waa sida sababbaa jirta biyihii xanuun iyo dhaawac baa kugu yaal aan biyaha loo ogolayn aw cinda alcajzi haddii la daalo agteeda can isticmaalihi isticmaalilma biyaha ku dhaqmidoodii ayaa laga cajiyey waa loo baahday biyihii waan laga maarmin biyaha waa kugu yaryihi kolka inaad nolol iyo cunto iyo wax ku karsataadaan uga maarmin biyaha wax karsi u daagagabayso haddii aad ka cajsida biyaha ku isticmaalidoodii markaasaa saciid ku imanaya asbaabtii isagaaba sheegay limaraadin cudur dartii ayaa biyihii loogu dhaqmi waayey naxwihi naxwi lmarad cudur wixii lamida liqowlihi tacaala eebba hadalkiibaa u daliila uu yidhi falam tajiduu haddaydan helin maa-an biyo fatayamamuu u qasda saciidan caro dayiban daahira wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi ina saciida caradii adayiba ee daahirka ahayd dahuuru lmuslim qofka muslima waa ku daahir noqon kara wain lam yajid ilma biyaba yuusan helin cashara siniin toban guba yuusan biyo heline waxaa ku filan saciidkii fa idaa wajada alma haddii qofkii muslim ahaa uu biyo helo falyumisahu biyihii ha taabto hadduu qabays rabayna ha ku qabayso haddii kalena ha weysa qaato falyumisahu ha biyihii basharatahu korkiisa waliiqraarihi nabiga sugidiisiina waa uu daliil in caradii lagu dahaaro qaadan karo sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye camra bna alcaas ayuu nabiga sugay cala atayamumi gagaba korkeed buu ku sugay min aljanaaba laga gagabaysto isagoo janaabo qabay yuu gagabaystay fii leylatin habeen gudaheed baaridatin qabow shadiidati lburuuda qabowgeedu daran yahay uu khaafa cumar camri bni ilcaas cabsaday fiihaa habeenkaa gudihiisa calaa nafsihi naftiisu uga cabsaday in huwa haddii uu ikhtasala qabayso bilmaai i ilbaarid hadduu biyihii qababa ku qabayso naftiisu uga cabsaday camr bni ilcaas waa saxaabi jaliil abaanduul uu ahaa alajwatu daati salaasil baa la oran jiray isagaa dadka hogaaminayay waxay ku soo aatay wakhti aada u qabow habeenkii sidii dhaxantii laysu kuusaayey ayaa janaaba ka timid kolkaa biyihii waa uu ku dhici waayey naftiisu u cabsaday waa ijtihaaday danbuu biyihii uga baxay waa ka gabaystay ciidankiina wuu tujiyey hadhowna nabigaa warkii loo sheegay waa la qabsaday markiiba isaga waxaa la yidhi biyona meesha waa lahay janaabana waad qabtay markii biyo la waayay gagabadu timaada waay jireen biyo marka waa run biyo waa jireen laakiin walaa tulquu biaydiikum ila taaluuka naftiina halaagaa ku ridina walaa taktuluu anfusakum sidaana eebba yiri biyahan qabowgoodu waxadhaaf xidada hadday gooyaan oo dhiigga intuu joogsada barasiya jidaam aan qaadana nafteeda lagu xabsaday caqlid sidii baa masalada ahayd ilaa nabiga lagu soo noqday calayhi salaatu wasalaam markaasna nabiga arrintii loo gudbiyey oo la yihi yaa rasuulallaahi ninkan camri ibni alcaasa isagoo janaabo qaba miyana heli karaayo karaaye gabaysoo gagabaysoona tujiyey markaasaa nabigu weydiiyey oo yihi wamasaasaad yeeshay nacam yaa rasuulallaahi sidaan yeelay oo maxaa kuula dan laha khiftu calaa nafsi inaan dhintaan ka yaabay haddaan habeenkaa qabayso markaa nabiga wuu sugay calayhi salaatu wasalaam ma oransi xun baad yeeshay mas'aladiina looma sixin marka ka-aamusidii iyo iqraarka uu nabiga qiray ayaa daliil noqday wixii nabiga agtiisa lagu sameeyo sogaado sogolaado xadiidkaba la deliishanayo qowluhu ficluhu taqriiruhu wixii uu ku hadlay amau sameeyey yuusanba ku hadlina ama lagu ag sameeyey ees ogolaadees ogaaday xadiid buu noqonay idan iqraarkii buu sheikhu daliishaday waliiqraarihi nabiga sugidiisa sala allahu calayhi wasalama amr ibna alcaas sayd cumar ibna alcaas buu sugay ala tayamum gegaba korkeed buu ku sugay min aljanaaba janaaba laga gegabaysto fii leylatin habeen gudaheeda baaridatin qabow shadiidati lburuuda qabowgeedu darnaa oo khaafa oo camr ibna alcaas cabsaday fiihaa habeenka gudihiisa calaa nafsihi naftiisii korkeeda ayuu u cabsaday in huwa hadduu camar iktasala qabayso bilmaai biyo albaaridi qabow maadadii labaadna waa sidaasoo maxaa lagu dahaaro qaataa almaa wa turaabu almaadatu haalitha maadadii saddexaad nijaasadii layska ilaalin laga dahaaro qaadanayey ayay ku saabsan tahay fii bayaani najaasaat nijaasayaal cadayntooda gudaheed baa maadada saddexaad ku saabsanta almaadatu thaalitha maadada saddexaad fii bayaani nijaasaat nijaasayaal caddayntood gudaheed ayay maadadu ku saabsan tahay annijaasaatu jamcu najaasatin najaasatin oo mufrada jamceedii baa nijaasada wahya nijaasa waxaa la yidhaa alkhaariju waxaa ka soo baxay min farjay alaadamiyi bani aadamka labadiisa farji qubulka duburtii wey horay dulaalka ku yaal iyo dulaalka gadaal ku yaal labadanaa farji laysku yira labadaasuu isku tadniyeyey wahiyo alkhaariju kii soo baxay wey min farjay alaadamiyi aadam alihii laguma darin arka haddaad xoolaha kaaydoodii iyo saaradoodii iyo nijaasa u taqaaneen aadami baa lagu koobay amaa makhluuqayntiisa kale laba inuu qaybinayna hilibkiisa la cuno sida ariga iyo lo-da iyo geela iyo ugaarta iyo waxaan la cunin sida eyga waraabaha mukulaasha waxaan hilbihiisa wacada waxaan hilbihiisii la cunin xaarkiisa iyo kaadiisa nijaaso wey wixii hilbihiisa la cunana daahir wey kolka nijaasa muttafaqu calayhaa bashar waxaa ka yimaado wey min farjiyalaadamihi aadamiga labadiisa farji waxaa ka soo baxayo min adiratin saxaraa aw bawlin kaadi'a aw madyin ixdaleelaa aw wadyin dhaxankaas yimaade ama uu kitaabka tilmaamaye leeyahay caqiba albawli haddii la kaadiya ka gadaalu yimaadaa la qaadu yimaadaa aw cinda alfasci haddii la argagaxuu yimaada awqaadkeena waa yimaadaa marka sida shahwadu u cadyahay laakiin ladiya waxaa kuma yimaado wadhi baa la yihaa madidana cinda sawraani shahwati shahwadu markay kacdo ka gadaal degto waxay yimaado dhaxanka madow ee jiidjiidma kaasaa madi la yihaa amaa kaadi iyo saxaro labadaas iyaga waa macruuf min cadiratin saxaraa ah, aw bawlin kaadi ah aw madyin lixdaleelaa ah, aw wadyin kolanyaa ah, aw maniyin shiikhii mani buu ku daray nijaasadii madhab imaamu maalik madabkaasaa qaba shiikhuna dhulkaasuu ka yimid kolkaa manidi buu ku daray manidu nijaasaadka kuma jirto wakadaa waxaa lamida bawlu wa rawsu wa rajiicu kulli xayawaanin lam yubax aklu laxmihi kaadi iyo digo iyo xaad ka yimid wax nafle waan ilbihiisa la cunin isna nijaasadii wakada waxaa lamida oo nijaasaa howlukaadi warawtu digo kulli xayawaanin nafla kulligiis ka yimi aan lamyi wax la bannayn aklu laxmihi hilibkiisa cunidiisa wakada waxaa lamid oo nijaasaha maa kaana katiiran wixii fara badan faaxishan qaabdaran min damin dhiig aada u tiro badan dibciyan waxyeeloma rabe dhiig aada u tiro badan baa yimid aw qayxin ama maal fara badan aw qayin mantag haddana mutakayirin dhiignimadii iyo maalnimadii iyo mantagnimadii ur bay ku darsadeen kolka maashu ama mantaga ama dhiigga siday nijaaso ku noqonayaan laba shay waa badnaan iyo ur ama wax yar oo iyagii ka mid a maya labadaas hadduu sheekha u sheegay wakadaa waxaa lamida intaynu sheegnay oo nijaasan noqonaya maa kaana wixii ahaaday kasiiran mid fara badan faaxishan qaabdaran oo min damin dhiiga aw qayxin maal ah aw qay-in mantaga mutagayirin ulay wakadaa waxaa lamida oo nijaasan noqonaya anwaaculmayta wixii naf baxee baktiya nocyaalkiisii iyo wa ajzaawha goboladeedii ila aljuluudu maqaar ma ahaane oo maqaarkii isagu kolkuu wixii baktiya intii lagala baxo oo la magdeeyo uu daahir noqon karaaya in dubiqad maqaaradii haddii la magdeeyo wey fa inahaa maqaarkii la magdeeyey tadhur maqaaradii waa daahir noqdaano bidibaaq bisababi dibaq magdayn hoosna hilibkii iyo urkii laga dhameeyey korna dhagoortii laga daadiyey la hufay buu ku daahir noqon karaya daliilkeedii waa kan biqowli rasuul suubana hadalkii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu rasuulku yihi ayumaa ihaabin maqaarkii dubiiqa lamagdeeyo gideeyo faqad ahura waa daahir noqday tacmiimkaa nabiga uu caamimay ayumaa ihaabi uu yihi xataa waxaa laga garanayaa hayru maakuli laxmiba ha noqdaba xoolo keliya shardima haddaan hilbihiisii dameer hadduu yahayna wa la nabadii canow kolka hufidaa la hufay ee inta dambas iyo geeda kulul lagu daray baa hoosna hilbihii iyo xarkxarkoodkii laga dhameeyey korna dhagoortii laga daadiyey nadiif magaduu noqday ayumaa ihaab maqaar kii la arko oo dubiqa la magdeeyo faqad tahura markaa la magdeeyey buu maqaarkii daahir noqday intaa fasalkii koobaad ee baabkii afraad wey alfaslu thaani fasalkii labaado baabkii afraadka oo xaajatulbashar la gudanayo ama la kaadinaayo ama la saxroonayo sidii la yeeli lahaa iyo habkii arrimihii bay diintu ka hadashay shumuulkeeda arag maxayse u baahan tahay awalan barashay u baahan tahay wahaaniyan rumayn bay u baahan tahay wahaalisan fulid iyo dhaqan bay u baahan tahay alcilmu waaliimaanu waalcamalu wasadaqa allahu fii qowlihi waliyaclama aladiina uutuu lcilma anahu alxaqu min rabbihim fayuminuu bihi fatukbita lahu quluubuhum alcilmu waaliimaanu waalcamalu bay diintii u baahan tahay haddaan la aqoonin walmaru caduwu limaa jahid qof wuxuusan aqoonin colbuba leeyahay waxba diinti uguma yir hadduu yaqaana sidii mustashriqiinta iyo gaalada laakiin uusanba rumaysnayn diintiina iyadana waxba diin uguma yir samaba rumaysna kolka waana yaqaan waana rumaysan yahay laakiin ku dhaqmi maayo shuqulkeenni oo kale wey kutubtii waa la baranay axkaamtii waa la yaqaan fulin laakiin iyo camal male kolkaana qiimi male kolka in la barto oo la rumeeyo oo lagu dhaqmo ayay diinta u baahan tahay alfaslu athaani fasalkii labaad fii aadaabi qadaai ilxaaja danta gudashadeeda gudashadaas usluubkeedii anshaceedii gudaheediibuu u fasal yahay wa fiihi fasalkaana sidii kii hore halaasu mawaadi saddex maado ayaa fasalkan gudihiisa looga hadlaya almaadatu aluulaa maadada hore waxaa weye fii maa waxa uu yembaqii habboon yahay in la sameeyo goorna qabla takhali intaan wax kaa iman markaad foolanaysa oo aadan weli waxba kaa iman maxaa loo baahan yahay bani aadam baa tahay allah ku karaameeyey ilaah wuxuu yihi subxaanahu caza min qaa'il walaqad karamnaa bani aadam kolka inaad sidii xoolihii suuqa ku faydatid hawadaadii banaanka dhigtid karaamadaadii ku dhashin maa ilaaha ku karaameeyey ee horta horeba sidaad wax yeeli lahayd meeshaad tegi lahayd inaad durugtid shanqartaada aan la maqlin cawradaada la arkin nakaskaaga muslimka uusan ku soo guryo noqonin aad durugtid wey dhuumatid wey isqarisid wey waxaaga aan la arkin wey almaadatu luulaa maadada hore fii maa wixii ayay ku saabsan tahay u yembagii habboon yahay in la sameeyo qabla takhali intaan laysurgufino wixii caloosha ku jiray banaanka la keenin waa huwa kaas haboonna waxaa weeye kow ayadluba qofkaan foolanayo inuu raadsado makaanan meel khaaliyan cidla-a min annaasi dadka cidla-a wax adiga ku dhibaya ku kashifaya oo ku daawanaya ama adigaad ku dhibsoonaysaa male makaanan meel waa inuu raadsado khaaliyan idlaa min annaasi dadka idlaa baciidan ka durugsan can andaarihim dadka indhayaalkooda daliilkeedii waa maxay limaa ruwiya waa kii la wariyey ana anabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya kaana nebiga wuxuu ahaan jiray idaa araada haddii nabigu doonaayo alburaaza inuu saxaroodo indalaqa waa tegi jiray nabiga xataa laa yaraahu ilaa uusan uma jeedin axadun qofna abu daawuud tirmidi baa weriyey waa la jiray siduu u socdo kolkuu qarsoomo ayaa fadhi iyo meel habboon dayasho ahaan jirtay laba allaa yudkhila waa inuusan gelinin qofkii macahu la jiridiisa ma wax waa inuusan meeshuu ku saxroonayo gelinin uu fiihi gudihiisa ku yaallo dikrullah kitaab qur-aana iyo wax dikrigii eebba ku yaal taalo korahay oo haddaan kitaab jaamaca wato jeebka iigu jiro xamaamkii baan galaayay banaankan dhandhiga waa liga qaadanay yaa kitaab isiina waa la gelay waxaa la rabaa in waxaagiina kuu nabadgelaya marka markaad takhalligaasa meesha galaysid rafiiq hadaad leedaho muslim kula jira atraa war isi ari nabadii caanow ammaana hadday jirtaa jaamaca laga xadaynina nabadii caanow laakiin haddaa waxaad u dhiibataba uusan jirin haddii kale ammaanaba ayan jirin wixii waa dayacmayaa waa lagaa qaadanayo see yeelaysa waxaag waa kuu nabadgaleena anlaa yudkhila waa inuusan gelinin macahu la jiridiisa maa wax waa inuusan meesha uu isku caragedinayo ama uu ku saxaroonayo inuusan gelinin maa waxuu fiihi gudihiisa ku sugan yahay dikrullah eebba weyne xusidi tacaalaa koraaye daliilkeedii waxaa wey limaa ruwiya wixii la wariyey anahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye labisa wuxuu nabiga xirtay khaatiman kaatun buu xirtay nafsuhu xararta kaatunta ku taalana ay tahay muxamadun rasuulullah allah baa ku jirta meeshii wa kaana wuxuu nabiga ahaan jiray idaa dakhala alkhala musqul hadduu galaayo fadacahu intuu iska bixiyo kaatunta yuu banaanka ku dhaafi jiray saddex meeshii markaad gelaysid laysku fudaydinayey an yuqadima waa inuu hormariyo rijlahu lugtiisa alyusraa goorma cinda dukuul markuu galaayo ila alkhalad musqusha markuu galaayo lugta bidixeed ayuu ku hormarinaya wayaquul wuxuu muslimkii oranaya bismi illaah alla magici ayaan xamaamkan ku galay allaahumma yaa allaahu ilaahow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebbaa min alkhubsi jinniga kiisa lab iyo walkhadaa'is kiisa dhadig labadaba meelahaasay ku nool yihiin kolka khubsiga jinniga laboodka awey khabaa'idna ka dhadig wey xaggee ku nool yihiin meelaha uraaya iyo xamaamyada tanaad horumarinaysa allaahumma weynow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebbaa min alkhubsi jinniga kiisa lab iyo walkhabaa'idi kiisa dhadig ayaan kaa magan galay daliilkeediina waa kan lima baa-u daliila ruwiya la imaamu bukhaari uu wariyey annahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya kaana nabiga wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yihaa daalika arrinka aynu sheegnay afar hadabta loo baahan yahay waxa wey allaa yarfaca muslimkii inuusan kor u qaadin hawbahu maradiisa xataa yadluwa ilaa uu u dhowaado meel ardo dhulka aga qaado faydan mayside horta ballalanso dhulka dabada lalla markaad dhulka dabada la ood ku dhowaato markaasay faa'iidaysadu ahaanaysa laakiin adigoo suran inaad maradii soo duubta maya hayeeli allaa yarfaca muslimka waa inuusan koryeelin hawahu maradiisa xataa yadnuwa ilaa uu dhowaado min alardi dhulka wuxuu u yeelayaa satran qarin darteeda bicawratihi u qarinaya cawradii alma'muuri bihi laysfaray cawraqarinta sharcan laysku faray diinta waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun kuwa farjigooda ilaaliya dhaqan xumo iyo zino iyo liwaad bay ka ilaaliyaan kashfi iyo faydidna waa ka ilaaliyaan kolkaa dadka la ammaanay waxaa ku jira waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun satran qarin darteedo licawratihi ku qarinaya almaamuuri bihi ee qarinteedii la sharcan diin ahaan shan allaa yajlisa waa inuusan fariisan qofka muslima lilgaaid liajli ilgaa'id saxare darteed aw ilbow kaadi darteed mustaqbila alqibla isagoo qiblada ka horjeedo qiblada uusan ku aadinin aw mustadbiraha usan qiblada u dhabar jeedinin daliilkeediina waa kana oo markaad fariisanaysid qiblada dhankay kaa jirtay ashrafuljihaadu ha u jeedin haddaad tira dhabarkaan u jeedinayaana dhabarkana dabadii baa ku taa kolka horena ha u jeedinin gadaalna ha u jeedinin laa yejlisa muslimkii waa inuusan fariisan lilqaa'idi saxariyo aw ilbawli kaadi mustaqbila alqibla qiblada isagoo mid ka horjeedaa aw mustadbiraha isagoo u dhabarjeediye daliilkeedii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allaahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi laa tastaqbilu lqibla qiblada ha ka horjeedsanina haddaad kaadinaysaan amaad saxaroonaysaan walaa tastadbiruuha dhabarkana ha u jeedinina biqaa'idin saxaro aw bowlinkaadi midna anlaa yejlisa waa inuusan muslimku fadhiisan liqaa'idin saxaro darteed aw bowlin kaadi darteed fii dilli innaas dadka geedi u hargalo meelaha la hargalee lagu nasto buundooyinka iyo geedaha iyo guryaha iyo hooska hala fadhiisani aw dariiqihim dariiqi innaas dadka jidka ay qaadaan jidkaasna hala fadhiisanin aw miyaahihim dadka meelahay ka cabbaan aw ashjaarihim geedaha waa kaa laba geedahee almudmira geedaha miraha bixiyana ha isku aadin intuuba waa lagu inkaarayo geedkan waa la hargalayo kana miraa laga guranayo jidkaana waa la qaadayo meeshaana meeshii laga cabbaayey waxay hadday soo uraan ama lagu joogsado inkaari kugu dhacday waxaasaa ku imaanaya anlaa yejlisa waa inuusan muslimkii fadhiisano liqaa'idin sacaro oo bowlinkaagi fii dilli innaas dadka hooskiisa gudihiisa waa inuusan la fadhiisan aw dariiqihim jidkay qaadayaan gudihii waa inuusan la fadhiisan aw miyaahihim ceel iyo war iyo webiyo hilo meesha dadku ka cabo waa inayan la fadhiisan aw ashjaarihim geedaha dadka almusmira ee midhaha bixiya biqowlihi daliilkii wey hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu ummadda ku yidhi itaquu iska ilaaliya almalacina meelaha laysku afxumeeyo laysku habaaro athalaatha ee saddexdaa saddexdaa meelood waa laysku habaara yaan ummaddu idin habaarin inkaarta idinku dhicin itaquu iska ilaaliya almalacina kuwa laysku habaaro athalaatata ee saddexdaa waxaana wey alburaasa ilnaxarow fi lmawaaridi meeshii dadku ku soo aroorayey ceelkii iyo biyihii laga cabaayey meeshaa lagu soo xaroodo waqaarica jidkii la qaadayey ay wasti ariiq jidka dhexdhexaadiisii wadili hooski waqad warada waxaa soo arooray anhu nabiga xaggii ka soo arooray kadaalika sida saddexdaa hore annahyu sheebid an itabarus saxaro xaggeed layska reebay taxta alashjaar geeda hoostood lagu saxaroodo ashjaartii almusmira ee midhaha bixinaysa toddoba waxaa wey allaa yatakalama qofka muslimihii inuusan hadlin xaala tabarruz markaasi uu istifraaqa samaynayo saxaroonayo inuusan hadlin daliilkeedii waa kan liqowli hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuxuu nabiga yihi idaa taqawada rajulaan laba nin hadday saxaroonayaan falyatawaara hays asturo kullu waaxidin mid la arka kulligiis oo minhuma labada nin ka mida can saaxiibihi saaxiibkiisa kale la jira hayska asturo walaa yataxadasa intay hawsha ka bogayaana yayan baashaalin fa ina allaaha eebbaweyne sababkii nabigu u diiday ayaa yamqutu caroonaya calaa daalik arrinka laba nimo waaweyn oo gaagaari intay dabada faytaan iyagoo gadaal ka shumaayo inay afkiina ka shumaan waxaa eebbaa ka caroonay waxaa weeye waqax nahla-aan iyo waxgarasho la-aan dalla kala durko inta hawshaas lagu jiro yaan cidi hadlin allaa yatakalam muslimkii waa inuusan hadlin xaala tabarus saxarada waqtigeeda liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya idaa takawada rajulaan laba nin hadday saxaroonayaan falyatawaara haysasturo kullu waaxidin mid la arka kulligii oo minhuma labada nin ka mida can saaxiibihii kala jira ha iska qariyo falaa yatacadada yayan baashaalin fa ina allaha eebba weyna yamqutu caroonaya calaa daalika sidaa korkeeda almaadatu thaaniya maadadii labaad intaa waxaynu ka hadlaynay khaarijkii imanaye soo baxayey meeshay wax ka soo baxeen maxaa lagu samayna laba shay baa lagu sameeya alistijmaaru walistinjaau dhagax iyo joornaal iyo qori iyo nadiifo daahira oo wax fujinaya inta la qaato baa meesha lagu hufaa markii aad ka dhammaysid wixii meesha oo raadkii aad tirtirtid waad iska weyse qaadan karta oo tirtirmada keliyeeda baad ku kaaftoomi karta haddii kale xamaan baad ku jirtaa qori meeshii ma yaal markaana biyo baa lagu huufa kolkaa in biyaa lagu dhaqa nabad wey in qoryo lagu hufiyo wax meeshii gooyaana nabad wey mid laarka lagu kaaftoomi karayo in la isku darana kabasi fiican haddiise midun lagu kaaftoomayo biyaha fiican waxaa jira raadkii iyo riixdii bay biyaha labadaba goynayaan laakiin qoriya raadkii waa goynayaa laakiin meeshiisu wax ka dhammaan maayo idan mid haddii lagu gaabsan biyaha fiican in la ysku darana waa fiican tahay mid la arkabana gaarsioo lagu kaftoomi karaayo maadada labaad arrimahaasay ka hadlaysa almaadatu thaaniya maadadii labaad fii gudihii ayuu uu ku saabsan yahay u yembaqii haboon yahay fi listijmaal marka meesha wax laga tirtirayo walistinja koorta la dhaqayo kow anlaa yastajmira waxaasan qofka isku tirtiri karin bicadmin laf hilbihii la cunay lafahoodii ha qaadani aw rawsin digo digadii dameeraha iyo loodii digo furi taas ha qaadanin liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu alay sala badi calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya kuwii laa tastajmiru ha isku tirtirina birawsi digafuri walaa bilcidaami lafa midna sababtuna waxa weeye lafihii fainahu ina alcidaam lafuhu saadu ikhwaanikum walaalihiin baaba lafuhu raajin u yihiin min aljini kamida reerka reer jinni eed walaalaha tihiin saad hilbaha u cuntaan bay lafaha u cunaan walaa bima kiina yaan la tirtirin ay fiihi gudihiisa ku sugan tahay manfacatun dheef wax laga faa'iidaysan karo oo hadhow loo baahan doono suuf baan isaga tiraayo haddaa tiraayo suufka meeshii dhiig iyo dhacan ka yimaad baa lagu angajin doonaa kaasna yaan loo dhowaanin walaa bimaakii yaan lagu tirtiranin fiihi gudihiisa ay ku sugan tahay manfacatun waxtar ka ku taalin suufkii wey saalixun u qalma filisticmaali in si kale loogu dhaqmo wa ka waraqin warqadii wey waxbaad ku qoranaysaa wanaxwihi wixii lamida walaa bimakiina yaan laysku tirtirin kaana ahaaday daa xurmatin xurma midu saaxiiba kamadcumin kibis laga dhargiya muufaqalafay baan ismarinaya ha yeelin maxaa yeelay lianna taxatula almanaafici manaaficdii oo la haleeyo aw ifsaadi ilmasaalixi wax maslixiyadana walaqa riba xaraamuwa oo muufaha angegay ama xoolaha la siinayo ama adiga haddaad baahato naftaada ood riqatid waa la hambalaya waxaa ka fiican lamaarag walaa bimaakina iskuma tirtiro kaana asalkiisii horaha daa xurmatin darajo midu saaciiba kamadcuumin cuntadii lianna tacadula almanaafic manaaficdii hallaynteedii wa ifsaadi ilmasaalixi masaalixdii kharibideeda labaduba xaraamuu laba allaa yatamasax gacanta bidixaa shaqadan midigta ha u dhowaanin allaa yatamasax waa inuusan isku tirtirin qofka muslima aw yastanjiya waa inuusan ku istinjoon biyamiinihi gacantiisa midiga salaanta iyo raashinka cunidiisa iyo waxqorid iyo arrimahaas qiimiga badan bay gacantan leedahay ama arrimaha wax iska tirtiridda iyo istijada iyo siinka arrimaha gacanta bidixaale waa la kala leeyahay allaa yatamasaxa waa inuusan istirtirin aw yastanjiya inuusan istijool muslimkii biyamiinihi gacantiisa midige aw yamas inuusan taaban dakarahu isaga dakarkiisa bihaa gacanta midige u dhoweyni biqowlihi hadalkii nabiga aw daliil sala allahu naxariis allaha badiy caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allah ku badiye uu yihi laa yumsikana yuusan qaban axadukum qofkii dakarahu dakarkiisii yuusan qabanu biyamiinihi gacantiisii midige yuusan ku qaban wahuwa isaga oo yabuulu kaadinaya ta bidxa ku qabo inay kaa'ida kugu soo dhowaato haddaad ka yaabto ta bidxa ku qabo amaa midig iyo ha isu dhoweynin walaa yatamasax yuusan istirtirino min alkhala musqusha markuu tagoo saxaroodana biyamiinihi gacanta midiga yuusan isku tirtirin saddex an yaqdaca waa inuu gooyo ku dhammeeyo alistijmaar istirtiridi calaa watrin tiraisdheer saddex ama shan ama toddoba ama sagaal ama kow iyo toban tirisdheer baa raba an yaqdaca waa inuu gooyo alistijmaara istirtirkii calaa watrin tirisdheer korkeed inuu ku gooyo kaa yastajmir waa inuu istirtiro bihalaahatin saddex shay fain lam yaxsul hadduusan xasilin annaqaa dahirnaantii oo markuu saddex mariyey buu is yidhi weli meeshii waxbaa ka muuqanaya istajmar wuxuu tirtira bikhamsin shan mathalan liqowli salmaan alfaris hadalkiisii u daliilo wuu salmaan yihi nahaanaa rasuulullah alle rasuulkii waa naga reebay sala allahuma alis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye an nastaqbila inaan ka horjeedsano alqiblata qibladii inaan ka horjeedsano baa nabiga naga reebay biqaa'itin saxare inaan kala horjeedsano nabiga waa naga reebay aw bawlin kaadi inaan kala horjeedsanana nabiga waa naga reebay ow inaan ku istijoonnana nabiga waa naga reebay bilyamiini gacanta midige ow inaan ku istijoonnana nabiga waa naga reebay biaqala tira ka yar min talaatati axjaab dhagaxyaal saddexa wax ka yar ow inaan ku istinjoonno nabiga waa naga reebay birajiicin digo ow cadmin laf intaba imaamu muslim baa wariyey warajiicu rajiicu huwa rawsu lbiqaal baqlaha digadoodii wey iyo walxamiir dameeraha kaasaa rajiic la yiraa intaaba nabiga calayhi salaatu wasalaam waa naga reebay afar in jamaca muslimka hadduu kulmiyo waa sidii wanaagsanay bayna almaayi biyihii iyo walxijaarati dhagixii hadduu kulmiyo sidee yeelaya qadama alxijaara dhagxuu hormarinaya awalan marka hore waxaan qaalice wax fujinaya ee daahirkaa hadduu yahay joornaal iyo geedgeley hadduu yahay sabuulka geleyda markii masigada laga tirtiro haddii manaafic kale ama xoolaha cuna ama dabkaa lagu shita aan la dhihin oo laga maarmo marka wixii wax meesha lagu angajinayay baa horta la hormarinaya kadib baa biyaana la raacinaya in jamaaca hadduu muslimkii kulmiyo bayna almaai biyiyo walxijaarati dhagax qadama alxijaara dhagaxuu hormariya awalan marka hore uma ka gadaal buu istinja istinjoodaa ka gadaal bilmaai biyo buu meeshii ku dhaqaa sida wanaagsan waa sida ee in iktafaa haduu muslimkii kaaftoomo biaxadihimaa biyaha iyo dhagaxa midkood ajizaahu waa u gudaysa waa banaantaho waa istinja qaba haddii labadii midu noqonayso hayra laakiin ana almaaa biyaha ayaa adyabu wanaagsan daliilkeedii liqowli caaisha ummuna caaisha hadalkeedii ayaa u daliila radia allaahu eebbaweynaha raalli noqdo anha ummuna caaisha xaggeeda muslimiintii bay la hadlayso waxay ku tiri murna waxaad fartaan aswaajakunna haweenkiina anyastatiibuu inay isku nadiifiyaan bilmaa-i biyo fa innii aniga astacyiihi inaan haweenkiinii anira biyo ku istijooda waa ka xiisoonaya fa ina rasuulallah eebba weyne rasuulki sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo kaana rasuulku wuxuu yafcalu sidaa mid yeelo oo wuxuu nafari jiray haddaan haweenkiisii ahay biyuhuu nabiga nafari jiray idinka ragga ana sidaa yeelo haweenka waxaa fartaan inay biyo qaataan murna aswaajakunna haweenkiina fara anyastatiigu inay isku wanaajiyaan bilmaa-i biyo fa innii aniga astaxyiihim waa ka sariganaya bayna rasuulallah eebaweyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuua yafcalu sidaa mid yeelow intaana waa sidii loo isdijoon lah taqsiimkuu sheekha sameeye arag intaanan hawshii la gudagelin iyo markii la gudagalo iyo marka laga faraxashaba tii u dambaysa waa almaadatu qeybtii athaalihatu ee saddexaad waxay ku saabsan tahay fiimaa wixii gudihii yembaqii habboon in la yeelo goorma bacda alfaraaq arrintii markii la dhameeyo oo la isjoodo kadib wixii la samaynayey meeshii baad ka baxaysa musqushi seed yeelaysa qowliya ficilba usluub shareecada dejisay baa jira almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fiimaa kii gudihii ayuu ku saabsan yahay yembaqii habboon bacda alfaraaq goorta la xaajo guda ka gadaal waxaa habboon waa hawa kaasna waxaa weeye kow an yuqadima inuu hormariyo rijlahu lugtiisa alyubnaa midige kolkaad meeshii ka soo baxaysay kolkaad galaysay lugta bidixa baad ku hormarisay kolkaad ka baxaysana ta midiga bixi marka fii kulli sharaf masaajidka hadaad imanaysa lugta midigaad ku hormarinaysa kolkaad ka baxaysid ta bidixaad horta bixinaysa dharka haddaad xiranaysid horta lugta midiga yaad kabtiiyo sarwaalka iyo gelinaysa markaad sii weysidna ta bidixaad ku horumarinaysa ta midigaad ku dambaysiinaysa waa tashriica islaamiga an yuqadima inuu hormariyo rijlahu lugtiisa alyumnaa midiga goorma cinda khuruujihi ka bixidiisii agteeda uu min alkhala musqusha ka baxayo lugta midiguu hormarinayo daliilkeedii waa kan lificli ee eebbaweyne rasuulkii yeelidii uu yalay baana u daliila calayhi rasuulka korkiisa asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyo hahaatee daalika sidaa aynu tilmaanay uu nabigu yeelay laba anyaquula waa inuu yidhaahdo qofkii muslima gufraanag ilaahu dembi dhaafaan ku warsaday inuu yidhaaho maxaa kaloo uu dhihi kara aw alxamdu lilah aladii adhaba canii alaadaa wacaafani buu oranaya aw alxamdu lilah axsana ilaya fii awalihi wa aakhirihi buu odhanaya huwa alxamdu lilah aladii adaaqanii ladatahu wa abqaa fiya quwatahu wa adhaba canii adaahu ayuu odhanaya wa kullu haada intaynu sheegnoo dhan waaridun wa xasan nabigana waa ka sugnaado waa soo aroray waana fiican yihi kolkaa ducooyinkaas ayuunbuu midku odhanay an waa inuu muslimkii yiraa gufraanak eebba weyne waxaan kaa tuugoon ku warsaday gufraanaka dhaafidaada wixii dembiya gafaan galay hadii dhaaftid buu odhanaya aw amase wuxuu odhanaya alxamdu mahad idaylkeed lilaahi eebba weynaha iskale alladii allaha adhaba tabiyey canii xaggayga alada dhibkii ahayey ilaahay dhaafiyey oo wacaafaani ka gadaalna caafiyey oo inta adkaadi iyo saxaro kaa timid in ka badanaa kugu jirte intii kugu jirtayna caafimaada alla kuugu daray intii markii ku dhibaysayna waa lagaa daadiyey kolkaa wax ilaah looga mahadnaqa waa tahay alxamdulilah allah mahadle alladii allah adhabata bihi canii xaggayga aladaa dhib oo caafani wixii meesha ku harayna igu caafiye jiri iyo xanuun iyo dhibii male hoomase wuxuu oranaya alxamdulilah mahadisay u dhan tahay eebba weynaale aladii allah axsana wanaag falay ilaya aniga fii awalihi awali acaam cunta hadduu ahaa un cunayey wa aakhirihi iyo markaan dambe sidaan uu noqday labadaba allah ixsaan falay markii horena waa fiicna markaanu imaanayeyna waa ku caafimaaday ama fii awalihi waxaan imaanaya khaarijka awalkiisa wa aakhirihi soo dhammaashadiisa hawamase wuxuu odhanaya alxamdu mahadsay u dhan tahay idaylkeed eebba weynaale aladii allaha hadaaqanii idhadhansiiye ladatahu oo waxaan kaa yimid calooshaaday ku dhinteene kolkaad cunaysay maxaa ka fiicna suugii alaabu aha hadaaqanii idhadhansiiye ladatahu cuntadan macaankeedii oo wa abqa haddana reebo fiiya aniga gudahayga quwatahu wixii nuxrun iyo faytamiin uu lahaa adow kuwaaro ku cayilay wax yaroo dhintay oo ku dhibi lahaana waa lagaa daadiyey warya garabsadiina waa lagaa daadiyey idan gallad weyn alxamdu lilah allah mahadle alladii allah adaaqanii hadaaqanii siiyey ladatahu macaankiisa oo abqaa reebay fiya gudahayga quwatahu xooggiisa oo waadhaba tabiyey canii xaggayga adaahu dhibkiisa wa kullu haada inta aynu sheegnay oo dhan waa riduun waa soo arooray oo nabigaa laga wariyey waxasanu waana wanaagsan yahay wallaahu aclam